bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لlah rb اlcaalamiin wالsalaaة wالsalaam عlى أشhraf الأnbiyaءi wاlmursaliin nabiyina mxamadi wعlى alih وصaxbihi aجmaciin ama bacd cashirkani waa kii boqol iyo labaad ee ka mida min riyaad الصاalixiin min kalaami sayid اlmursaliin slى اllah عlyh wعlى alih وصaxbihi aجmaciin baabu fadl الsalaami wاlأmri bifshaaئihi wuxuu baab yahay kitaab الsalaam akhlaaqdii iyo aadaabtii e, dadka muslimiinta ah baynu ku soo jiray baabu ru'ya wamaa yatacalaqu biha baa inoo dambeeyay haddana qaabka la isu salaami lahaa iyo xuquuqdii salaanta iyo sida loo kala mudan yahay ama ay u kala ajir badan tahay ayuu u baab yahay salaantu maqsuudkeedu uu nabiga inoo cadday calayhi salaatu wasalaam bacdamaa ay tahay xukum sharci ah oo ilaahay iyo rasuulkiisii jideeyeen haddana ujeedadeedu waa inay muslimiintu isku jeclaadaan salaanta iyo baryadada iyo iska warqabidu waxay kordhiyaan maxabada iyo wanaaga iyo hilibka wanaagsan ee muslimiinta u dhexeeya ayay ilaaliyaan baabu fadli salaami salaanta fadligeedii iyo qiimaheedii buu baab yahay iyo walamri farid la isfaray biifshaa'i salaanta in la baahiyo oo ummadda la wada gaadhsiiyo cid walba oo muslim ah la salaamay cid mudataba qaala allahu tabaaraka wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa tadkhulu ha gelina buyuutan guryo hayra buyuutikum guryaha deganaydaan aan ka ahay xataa haddaad ugu gurigaa leedahay milki ahaan laakiin axad kale u kidhaysan yahay ma geli kartid idan la'aan iyo salaam la'aan laa tadkhuluu ha gelina buyuutan guryo iyo aqallo hayra buyuutikum kuwaa deganaydaan aan ka ahayn xataa tasta'nisuu ilaad idan weydiisataan oo watusallimuu calaa ahlihaa ahalkii guryaha deganaana aad salaanta alstinaasu waa qabla اduuul wsalaamna waa bacda اduuul ayaa la yidhaahdaa istinaasku hunaa laba macnuun bay salafku u badan yihiin in istidaan laga wado ilaad idan qaadataan xataa tastanisu ay tastadinu la yidhaahdo iyo in la yidha istinaasku waa didulwaxsha weeye ama itixaashkii weeye waxaa laga wadaa markaad albaabka ku soo dhowdahay ama aad soo socoto shanqadh la xamxam <clears throat> inaad tiaada iyo qufac iyo candhufaa tufata iyo cagoo dhulku yar jiida iyo wax ka soo shanqari si loo ogaado in meesha oday weyn taagan yahay marka istinaasku waa waxyaabaha lagugu dareemi karo waa baaqid baaq u baaq wey inaad soo dhowdahay albaabka inta daraq soo tiraa asalaamu calaykum ha kala boodire in meesha aad soo reemaysaa lagu ogaado labada macnoon bay salafku u kala badan yihiin laa tadkhuluu buyuutan hayra buyuutikum xataa tasta'nisuu ay tasta'dinuu watusallimuu calaa ahliha ahalkii deganaa dadkii deganaa aad salaantaan ahalkii xataa reerkaadi baa ka mid a oo salaanta gurigaadi markaad soo gelaysa waad salaami waad idan qaadan xataa xaaskaada inaad salaantood idan qaadataa la rabaa leanno inaysan markaaba diyaar ahayn ba laga yaaba ama aysan u labisantahay qaabaad jeclay inaad ku aragto marka iska soo gol waaba gurigayga maxaan idan weydiisan hadhiin idanka waa lagaa rabaa idan waa qadiyad khilaafsan dhaqankii carbeed filjaahiliya ayagu waxay iska ahaayeen dalaq suu ruux u socdo baad arkays ku dhex taagan albaaba fiican ma jirin daroof iyo xadhka unbaa iska jiray suu socdo ruux baa soo dhex istaagahaya taas waa diiday wa qaala tacaala ilaahay wuxuu kaloo yidhi faidaa dakhaltum buyuutan gurya haddaad fasallimuu calaa anfusikum naftiinna salaama dadkiinna salaama calaa anfusikum taasi laba macnaa lagu fasiraayo ahalkiinaa loo jeedaa ruuxa muslimka waa naftaadi xataa ajnabi ha kaa ahaado naftaadi wey maadaama isku dhiig isku diin isku caqiida tihiin naftaadi weeye muslimiintao dhan baa laga wada fasallimuu calaa anfusikum bimacnaa ay cala almuslimiin muslimiinta meesha degan salaama qole waxay dheen loo jeedaa markaad guryo gashaan aan cidnaba jooginba oo cidla ah xataa salaanta waa lagaa raba assalaamu calayna wacalaa cibaadillahi saalixiin baad leeda guriga keligaabaa degan waa qol hoteeloo kuu xidha maalan waa shuqo kuu kiraysan falayda gooni kuugu kiraysan wax kula joogaba ma jiro aad ka baxdo ood soo noqoto salaan baad ku soo gelaysa malaa'ig baa joogta makhluuqaad kalaa jooga assalaamu calayna wacalaa cibaadillahi baad leedahay adaa is salaamahaya asalaamu alayna ila adaa iska bilaabay fasallimuu calaa anfusikum saasaa loo jeeda wad hadday yidhaahdeen waxoo dhan isku meel bay wada ama naftaada iyo nafta muslimiintu waa isku mid xaala kownaha ay tahay salaanta taxiyatan salaan oo min cindi illaahi xagga alla ka aatay amar rabbibay ku socotaa wey amar rabbibay salaantu ku timid ilaahay baa jideeyey rabbigiin baa idin faray ma aha wax idinku aad khiyaar u leedihiin mubaarakatan khayr badan ayibatan wanaagsan yani ilaahay baa jideeye qisada waaba gaari doonaaye nabiyulaahi aadam calayhi salaatu wasalaam markii la abuuray oo kii hadda ciid ahaayo carasoo ahaayo kadibna qalqalli ingegtay ahaa markii nafta lagu afuufay oy naftii soo gaadhay ee ruuxdii shayga u horreeye la geliyay waxaa la sheegaa indhaha iyo waxaa u horreeye sambacaraarka bay ruuxdu ka bilowday waa meesha laga neefsada wax laga jiido wey labadan indhood iyo sambacaraarkii yay naftu u horgashay saaday sambacaraarkii meeshan sanqarorka naftu u gashay ayuu nabigu hindhisay durbina ruuxoo dhan baa ruux nool buu noqday alxamdu lilaahi buu ilaahay baa ku ilhaamiyey alxamdu lilah alxamdu lilah markuu alxamdu yidhi ayaa rabbi wuxuu yidhi yarxamuka allah hindhisaa horraysa hada maaha hadda waad hindhistaan maxaad tidhaahdaa alxamdu lilah ruuxa joogana yarxamuka allah idan intaa markuu yidhi baa la yidhi maaragta meesha fadhidahaa orod u tago salaan waxay kugu jawaabaanna soo qabaa la yidhi nebi baa dhaqaaqay malaa'ig meel fadhido dhowra xaafid xajar wuxuu hi magacyahooda weli ma helin laakiin jamaaca min almalaa'ikay ahaayeen miikaa'il iyo jibraa'iil iyo ku dar magacooda kaama gelina malaaig ilah barakaysan bay ahaayeen wuu u tegey asalaamu calaykum bu ku yidhi wacalaykum asalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu bay ku yidhaahdeen intiibuu soo qabtay rabbi wuxuu ihi maxay ku yidhahdeen saasay igu jawaabeen xifdi baa la yidhi waa salaantaada iyo salaanta duriyadaada ilaa qiyaami saaca salaanta ayada ah waa adiga aadam ah iyo caruurtaada iyo waxay sii dhali dana iyo faracaada ilaa adduunka laga rogayo sidaasay hawshu ku soconaysa ee xifdi baa la qabo marka taxiyata min cind illaahi mubaaraka sidaa wey nebi aadanoo jannada jooga oon laga soo saarin baa ilaahay inoo jideeyey loona sheegay ilaa qiyaami saaca inaannu isku salaamayno tii halkaasaa marka la tilmaamaya qaala tacaala rabbigeen wuxuu uhi waidaa xuyutum bitaxiyatin haddii salaam laydinku salaamo faxayuu biaxsana minha salaantii laydinku salaamo ee layla qaabilay mid ka wanaagsan ummadda ugu jawaaba aw ruduuha ama ayadinku celiya asalaamu calaykum waraxmat ullaahi baan ku idhi wacalaykum asalaam waraxmat ullaahi wabarakaatuh inaad igu darto faxayuu biaxsana minha intii aanku idhi inaad ii joojisana aw ruduuha wey asalaamu calaykum baan ku idhi wacalaykum asalaam baad ku istaagaysa aw ruduha intii adetii adna lagu yidhi weeye haddaan wax kugu darona oon kuu kordhiyoon raxmad iyo tabriig kugu daray mubaarakana waxaa weeye biaxsana minha waa biaxsana minha jamaaca min aslaf waxay yidhaahdaan faxayuu biaxsana minha muslimiintay khusaysaa aw ruduhana gaaladaay khusaysaa gaalada iyo waxba loogu dari intay ku salaameen baa loogu ekayn maxaad ku barideen nabad adugu maaad ku barid u dhaafi maysid islaantaadu sayta ataa dhihi maysid meeshuu joogsado umbaad u joogsan wixii gaala oo rudbaha bay u taagnaan bay dheheen wixii muslimaan ah ee faxayu biaxsana minha jamaaca min asalama qataada kamid saasay yidhaahdaan dhib ma laha maya furan muslimiinta dhexdooda ruuxii ku salaamay inaad salaantii uu kugu salaamay mid ka badan ku salaantay iyo inaad intiisuun ku gaabsato labaduba waa khiyaar aad leedo door kuu furan wey wa qaala hal ataaka xadiiu dayfi ibraahim almukramiin waynu soo mara aayadahan haasatan dambe nabi allow maku dhabay oo maku soo gaadhay warkii nabiyulaahi ibraahim martidiisii karaamaysnayd warkoodii maku soo gaadhay id dakhaluu markay u soo galeen faqaaluu ay yidhaahdeen salaaman ay nusallim calayka salaam waanu ku salaanna yidhaahdeen qaala ibraahim wuxuu yidhi salaamun calaykum salaan dushiinna ha ahaato salaantiisa ka xoog badan lannu e, kordhowga iyo godaalku fi lcarabiya godaalka xoog badan oo culus marka sidaasay ku yidhaahdeen idan ambiya rusul baa isku salaantay malaa'ig iyo bini aadam baa isku salaamay ilaahay baa inoogu jideeyey jannada duriyaddii nebi aadanoo dhan bayna salaan u tahay hawshaa hala baahiyo wey marka hala baahiyo can cabdilaahi bni camr bni caas radi allahu tacaala canhuma ana rajulan ninba ninka inuu yahay hani ibnu yaziid hani ibnu yaziid ayaa ibnu xibbaan uu sheegay xadiidkan xadiid lamiduna wariyaa oo tusaya asagoo inuu saa'ilka yahay hani ibnu yaziid waa waalidu shurayx fa anta abu shurayx saxaabiguu nabigu dhihi jiray maxaa lagu yidhaahdaa maxaa lagu naanaysa abulxakam abulxakam adigu ma noqon kartide waxaa weeye ilaahay baa xukumka iska leh in allah huwa alxakam wa ilayhi اlxukmu faanta abu shurix wadaadkii la odhan jiray baa su iska leh wadaadana waxay sheegaan abudar weeye saa'ilku laakiin riwaayada ah ra'yiga cafwan ah inuu hani ibnu yaziid uu yahay ayaa xoog badan ana rajulan baa sa'la rasuul allah rasuulka ilaahay muxuu yidhi fii su'aalihi ayu lislaami khayrun ay akaru hawaaban nabi allow islaamnimada midee u ajir badan islaamnimada yani acmaasha wanaagsan ee saalixada ah ee lala yimaado tee u khayr badan tee u fadi badan qaala nabigu wuxuu uhi tucimu acaam raashinka inaad quudiso dadka baahan ee dhiban inaad wax siiso wa taqra'u salaama inaad salaanto oo salaanta ku akhrido calaa man carafta man lam tacrif axadkaad garanaysa iyo kaadan garanayninba inaad salaanto ajirka inaad shaqaysato u qasad wadadaa iska qaad suuqaa dhexmar ruuxaad salaan ku sidaa toban ajira ka qaado soddon labaatan ka urus waxba kama geli yuu yahay ninkaa tala ma ma aqaano maxaad u salaame haddamay muslim yani taasaa u khayr badan maxaa yeele holquunka in iyo calafku la wadaago muslimiinta loogu deeqo iyo weji wanaagsan iyo salaan lala qaabilo waxay kordhisaa maxabada iyo ahlinimada iyo ulfada muslimiinta nimanku markii su-aashan la weydiiyey wuxuu yidhi asagaaba islaamka ugu khayr badan nabigu xakiim weeye axad walba waxaad moodaa inuu ka warqaba meeshu ka liito saa darteed jawaabaha nabigu uu bixinayo xagga khayriyada iyo afduliyada way iskala duwanaataa bixasabi alaxwaali waalashkhaas nin walba meeshu ku yar liito ayuu nabigu u taabanaya ila waa meeshaad ka bugtee ninka xooguhu salaada ku fiican oo qur-aanarsa ku fiican oo halganka ku fiican oo dadka khayrka in la furo xumaha laga reebo ku fiican xagga nabigu uu dareensan yahay inuun xoogo waxbixinta ku fiicinayn war islaamnimada waxaa ugu khayr badan marka adee laguu fiiriy inaad wax bixiso nin walba ka buko dadkana salaan oo salaanta umada gaadsi waa inta ka dhiman adugu marka ma dhihi kartid islaamnimoo dhan waxaa ugu wanaagsan raashin la bixiyo ummadoo la quudiyo bas idan waa xaalad khaasay khusaysaa xilliga abaarahoo kale maxaan leenahay waxaa ugu khayr badan bacda tawxiid illaah eh, ummadda wax loogu deeqo xilliga dagaal lagu jiro ummaddu halgamaysay cadow iska caabinayso maxaan leenahay naftoo la quudho fadal la lama rabo xaalad walba dadku way yaqaanaan xaalad walba maanta waa maalinkai hebel baa leeyahay hebel baa loo baacadu iska joog idan saas nabi allo goormaan watirnaa salaada watirka qaabkeen u tukan niman culumada qur-aanka nabiga su-aalo nabi wuxuu u watriya oo saa yeela intaa ku tukada waad remeen nabi allow ku celiba su-aasha laysa laka walaa liasxaabka nabi ukaada adugu hawlahaadii ma aha shanta wakti yaa allah ku tuko intaada allah kubartaad iska jacbirso adugu waxaan la hadlahayaa nimankan qur-aanka xambaarsan inay edab yeeshaanoo qur-aanka xaqii siiyaan laakiin adiga yani dadku isku darajo ma aha isku qaabna ma aha hadal waayeen la yidhaahdoon dhallinyaro la dhihin baa jira hadal walaalkaa qabtoon aabbaha qabanin baa jira dadku waa xubno hadalkuna waa kala qiimo badan yahay marka tucimu acaam wa taqra'u salaam ninka ku aafaysanee ku liita arrimaha bulshada ayaa loola jeedaa waxbixinteedii wax tarideedii salaanteedii xoogow arimaha bulshada ninka ku liito muttafaq calay wacan abi hurata radi allahu tacaala canhu can nabi sal qaal lama khalaq allahu aadama nabiyulahi aadam markuu rabbi abuuray subxaana wa tacaala qaala wuxuu ihi ilaahay idhab aadama orodoo fasallim calaa ulaa'ika kuwaa ayaga ma u soo salaad fasalim nafarin wey ulaaikadu cafwan ulaaika nafarin min almalaa'ikati juluus waa raxan ama rucub malaa'igoo fadhida meel nafarin min almalaa'ikati juluus fastamic dhegaysaa la yidhi maa yuxayuunaka waxay kugu salaamahayeen waxay kugu jawaabaan si fiican u dhegayso dhegta u fur fa innahaa waxay kugu jawaabi doonaani taxiyatuka waa salaantaada intaad nooshahay wa taxiyatu duriyatika iyo faracaada iyo ubadkaada warasadaada salaantoodii wey faqaala nabiyulaahi aadam wuxuu yidhi markuu malaa'igtu u tegey assalaamu calaykum faqaaluu waxay idhaahdeen assalaamu calayka waraxmat ullaahi fazaaduuhu waraxmat ullah assalaamu calayka waraxmat ullahi baa ugu dareen fazaaduuhu waxay kordhiyeen waraxmat muttafaqun calayh ayay kordhiyeen riwaayadii marka xadiidku waa bukhaariya muslim waxaa ka maqan bidaayo tirmidi wariyey fii jaamicihi lama khalaq allahu aadama wanafakha fiihi اruux catasa faqaala alxamdu lilah faxamida laha biidnihi faqaala lahu rabuhu yarxamuka allah uma qaala ya aadam idhab ilaa ulaaئika nafarin min almalaa'ikati julus qaybta hore marka yaa ka maqan riwaayada saxiixaynka markii ilaahay aadam uu abuuray oo ruuxdii nafti la geliyey waa hindhisooday alxamdulilaahi baa ilaahay waafajiyey rabbigiibaa yarxamuka allah ku yidhi kadib baa lay orod u tag malaa'igtaas meesha fadhido salaano waxay kugu jawaabaan qabo waa salaantaadi adiga duriyadaadi weeye weligeedba idan salaanta haddaad issalaamaysaan waa salaantii jamiic alumam waa taxiyatu jamiici alumam alslaamiya min abina aadam ilى ummati muxamed e marna way way duugowdaa way xaab saarto waa la hilmaamo waa la iloobaa sidii jahliyada oga fakatay qolihii carabeed waagid intay iloobeen salaantii ibraahim iyo ismaaciil iloobeen bay cim sabaaxan iyo cim masaa'an iyo xuyiita waxaasay la ordi jireen ma yaqaanaan ruuxa dhintay besay salaami jireen calayka salaam ullaahi bay dhihi jireen waxay hormarinhayaan musalamu calayga salaanta sharcigana waxaa la rabaa ducada la hormariyaa ma qofka maqsuud ah mise ducadaa maqsuuda ducadaa maqsuuda saa darteed waxaa la hormarinhayaa salaamun calayka calayka salaam ullahi baa iyagu dhihi jireen waxay hormarinhayaan madcuulahowga madcuuhulowga hormarin jireen jahiliyadu shareecadu way khilaaftay waxay yidhahdeen waxaad yeeshaan ee hormariya markaad salaanta bilaabayso mubtadiga laga hadlaya jawaabta dambe kama hadlayno almubtadi ninka salaanta bilaabaya muxuu hormarinhayaa salaamtii ducadiibu hormarinaya maxaad leedahay assalaamu calayka assalaamu calaykum carab dhintay maxay dhihi jireen maxay hormarin jireen asaga calayka salaam ullah waa kii diiday saxaabiga taxiyat lmowta aniga u salaanta islaamka igu salaamo nabigu odhan doona nebi aadam markuu sidaa salaantii loo baray baa rabbigii iyo labadii gacmood labada gacmood kala dooraa la yidhi midigtiibuu doortay waa la furay waxaa le waxaas nuurhay oo dhan waa wixii kaa farcami iyo wixii jannaad u qadarayd malaayiintaasoo dhan jannay gelayaan tanna wixii xaggan soo maray waa wixii madmadoobaay ahlunaarka wey qaybtii dhanka midig iyo wuxuu ku arkay axad aad u ifahayo weji quruxsanoo nuur dheeraada ka kacaayo nabiyulaahi aadam markaasuu allow addoonkan caruurtayda ka mida waa kuma waa nabiyulaahi daawuud baa le wiil dhalan doono weeyo oo dambe ah oo daawuud la yidhaahdo wuxuu arkay waxaa u qoran cimrigiisa lixdan sano ilaahu cimrigiisa lixdan baad ka dhigtaa ha loo kordhiyo intaasaa noogu qorshaynaa la yidhi wuxuu yidhi anaa afartan oogu daray cimriga afartan ha looga gooyo ilahay wuxuu yihi anta wadaaka haddaad ugu ogolaato waa loogu darhayaa lixdankii nabilah daud maxaa loogu daray afartan aabbihii laga soo goyo ah boqol sano nebi aadam cimrigiisuna meequuha kun kun sano idan cimrigiisi hadda maxaa loo qor nabilah aadam sagaal iyo sagaal lixdan sano nabilah aadam sagaal lixdan sano u u xisaabinay uisaabinay wuu ilooba inuu afartan bixiyey markay sagaal boqol iyo lixdan sano dhammaatay yaa malakumowd u yimid nabilahi aadam de adduun la soo maray hadde jannada la soo saaray dhulka lagu tarmay asagii carruurtu dhalay keliya iyo waxay sii dhalin ay yihiin dhowr boqoloo kun kun sano wey hadda la socda kun sano malkumadu socday aggeed u socotaa naftanaan kaa qaado waqtigaad waa dhammaaday wuxuu ihi malkumadu waad soo degdegtay waad dheeraynaysaa hee afartan baa ii hadhay nabilahi aadam waxaa le afartanka so adigii malkumadu rabbibu u sheeg allow addoonkii saasuu leey maxaan sameeyaa waxaa le aadamow so adigu wiilkaada siiyey ma siininbu ma siinin ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu uhi waa dafiray kadibna caruurtiina dafiraadiba yaa raacday wuu hilmaamay wuxuu baxshay uma qastin kas kamaa nabigu wuu hilmaamay wuu iloobay fanasiya wanasya duriyatuhu jaxada wajaxada duriyatuhu aabbahood baa shay laisku ogaa dafiray hilmaan dartii wixii laisku ogaabuu hilmaamay ummaddiisii carruurta farciisana maxaa raacay oo galay hilmaan iyo dafiradii indha caddayn waaka aad soo taagantihiin ad wadaydha cadaynaysaan halkaasay baashu ka timid kadib hawshu markay sidaa noqotay wuu ogaaday nabiga hawshu ku caddaatay nafti buu dhiibay qisadu qiso saa ku timid weeye waa salaan hore oo janna ka soo bilaabatay adduunkana ilaahay keenay nabigu faafiyuu idin leh wa can abi cumaarata albara bni casb radi allahu tacaala canhuma qaal amaranaa rasul sal lay waslam rasuulkale wuxuuna faray bisabcin toddoba xadiidka waynu soo maraye biciyaati lmariidi ruuxa buka in la booqdo la ziyaarto la salaamo qalbigaa loo dhisi waa laga warqabi wuu ku weheshani aad ba ugu farxi dadka waad oga duwanaani waa xaquu kugu leeyahy ruuxa muslimkaa watibaaci ljanaa'isi janaasada la raaco ruuxa muslimka marka la qaada meydkiisa laga daba tago la raaco ama wax laga qaado ama la raacaba wa tashmiit alcaatisi midkii hindhisaday loo duceeyo yarxamuka allah la yidhahdo hadduu ilaahay ku xamdiyo wa nasri daciifi midka taagta daran la dulmiyeyna loo hiiliyo wanasri daciif ninka taagta daran tabarta daran isdifaaci karin aan isku filayn la garab istaago wa cawni lmadluumi ka laga gardaran yahay la kaalmeeyo nasru daciif iyo cawn lmadluum waa min almabaadi alkuliya shuqul kuma lahaa ruuxa mabda'iisa diintiisa caqiidadiisa wuxuu aaminsan shuqul kuma lahaa laba gaaloo hardamaya haddaad aragto oo midna daalim yahay midna madluum yahay waxaa kuu bannaan ama waajib kuga haddaad awooddo he inaad u hiiliso midka laga gardaran yahay waa khulq islaami ah waa qadiya caqliya samciya weeye ruuxa laga gardaran yahay la dulmahayo axad walba u danqanaya wa haddii adugu damiirkaadu nool yahay ood bini aadamta oo dameer aadan xayawaanku xataa waa xayawaanku markaad aragteen waa isu hilinlaya markuu arka midka kale uu dulmahaya kale iskugu tagahaya xayawaanka qaarkood waa noocaas marka madluumku ama kaafir ha noqdo ama muslim ha noqdo waxaa weeye in loo heeliyaa bannaan waa akhlaaqda kulliga ah waa mabaadida islaamiga caamada een xili iyo mabda iyo diin iyo qoys iyo qabiil midna aan ku xidhnay hadii kale adduunku waa rogmanaya wa ifshaai salaami salaantoo la baahiyo wahada bayt اlqasiid salaanta oo la baahiyo cid walba la salaamo wa ibraari اlmuqsimi ay alxaalif ninkii dhaartay ee wallaahi inaad sidaa yeeli wallaahi maanta inaad iraaci maanta inaad ila soo qadayni inaad kan ila qabani waxaad awoodana weeye in loo baarnimo sameeyo dhaartiisa aan laga jabinin hayena mari ma dhaarata dhaarla'aan baabaan ku raaci lahaa ina mari baad leedahay oo ibraahim almuqsimi waa xaquu kugu leeyahay inuu ku dhuujiyu rabaa ood raacdoona ka hadhin marka u yaal dhaarta ha ka hadlaynin muttafaqun calayh hada lafdu ixdaa riwaayat albukhaari lafdiga hadda aanu sheegnay waa bukhaari riwaayadkiisa mid ka mid ah alfaad badan riwaayad kale badan baa jira nabigu wuxuuna faray inaan faafinno salaamta oon ummadoo dhan salaanno cid aan garanayno oo muslima iyo cidaana garanayninba xukumka salaanta waa la isku khilaafay wadaaddaa waxay qabaan salaanta bilowgeeda iyo radinteeduba waa waajib oo maxaa u daliil ah waxay dhaheen salaanta janno laga soo bilaabay ee nebi aadam la baray ee malaa'ig ku jawaabtay ee rabbigeen yidhi waa salaantaadi intaad nooshahay iyo salaantii warasadaada la yidhi ee weligeeda nabiyulaahi aadam ilaah wiilkiisa muxamed intii nabi ayd la soo faray ummadoodii sunnamaba noqon kartay dheh waaba diin ulambiyaai ilcaam weeye diin ambiye oo guud weeye oo nebi aadam ilaa nabi maxamed kun oo nabi baa ilahay soo diraa la yidhaahdaa xadiidka dacfiga ku jiray wadaadana saxiinayiin kun oo nabi iyo saddex boqol toban iyo shan rasuul wadaaddaa waxay yidhaahdaan kelimaadka qur-aanka kelimooyinka jumalkiisa iyo tirada ambiyada isleeg qur-aanka jumalkiisa kelimaadkiisa waa boqol labaatan afar kun oo kelimaad la yidhahdaa jumalkiisa wadaaddaa yidhaahda waa masale khilaafiye ambiyaduna waa boqol labaatan afar kun oo nabi minhum man qasasna calayka waminhum man lam naqsus calayk inta laydin sheegay ee qur-aanka laydinku sheegay labaatan iyo shan toobma kama hadlay waxaan ka hadlaynaa wixii la sheegay iyo waxaan la sheeginba taasaa loo jeedaa idan waxay leeyihiin salaanta noocaase sidaa u culus ee aakhare janna ka soo bilaabatay ifka adduunya timid nabi walba la farayay rasuul walba loo soo dhiibayey war sunna meehe niman rindintooduna waa waajib bilowguna waa waajib waa rag iyo ragka sidaa qaba ibn cabdilbar asagu ijmac buu soo guraya inay bilowga hore inaad adugu bilowdo inay sunno tahay mu'akada ah yuu ijmac soo guuriyaa ibnu cabdilbar ijmaacaadkiisana far baa lagu godaa haddaan lagu raacin wa mutasaahil fii qadiyati xikaayat اlijmac mutasaahil weliba ra'yljumhuur mararka qaarkood ijmac ka dhiga sida ibnu jariir abari oo kale hada xukumkeedu waa waajibi waa sunna laysku haya maxaa loo badanya cala aqali taqdiir inay sunno tahay nimanka yidhi waa waajibna warkood war sahlan ma aha axaadiis waxaa ku cad amar cad amarana rasul la sal slam biifshaaءi الsalaam salaantoo la baahiyo wاlmru bالsifati waa amru bilmawsuuf baa la yidhaahdaa nabigu wuxuuna faray sifo tilmaan ah salaanta in la baahiyo baahintu waa sifo shaygii la baahinayeyna waa mawsuufu waa salaanti idan haddii la isfaray baahinteedii waxaa kasii in la ballaadhiyo oo la badiyo waxaa ka sii daran oo amarka ka mudan salaanti qudhigeedii laftirkeedii nabigu wuxuuna faray aadaanka inaan lamaanayno iqaamadana aan wetrinno alamru bisifati oo watriga ah waa amrun bilmawsuufu aadaankii qudhigiisaa la yidhaahdaa nafsa shay weeye qaacidadu almru biifshaaءi الsalaami waa amru bisifati الsalaam asalkeeda ka waran kaba sii daran wey awaamir badan baa quraan sunada ku timid sunnada ku timid ijmaaca marka hadduu asaxana haddii inay sunno tahay waan waan yeelaynaa nimanka khilaafana waxaan leenahay ijmaacaysan arag adilo dadka waa ka qarsoontaaye wa can abi hurata radi allahu hadduu asixi waayana hade waan sidaan rabnay waa sidaan rabno waliba inu ansixi waayo noo fiican maxaa yeele axaadiid fara badan baa meesha ku cad laba gooraba khasaare dhurwaa baa layidhi hooyadaa dhimatay hooyadaa way dhimatay ayaankaybar waa cunahayaa ayadaan cunayaa caawa ilaa beri usbuucan hilib baan haystaa way nooshahay baa le ayaankay waaba nuugahayaa buur laba gooraba khasaare ma joogu hadday nooshahayna hadday nooshahayna waan jaqi waa nuugi buuri waaba ii irmaanta dhimatana hadday dhimatona waan weydaysan buu <laughs> waxaa qosalkaygaa baxayo kuleeh ciddii wardhuraa ka soo warrantay alla weydiiyey soomaali baan ka maqalay marka hadduu ijmaacu asaxana waxaa weeye waa khayr iyo nabad hadduu asixi waayana waa nabad labaduba waxun baan ka faa'iidayna wa can abi hurayra radi allahu tacaala qaal qaala rasuul lah sal ly slam nin imaam oo caalim oo muطalica ijmaac soo guuriyo in la aqbalaa waajib ah hadduu nin imaamo caalima ijmac soo guuriyo xaggana uusan lahayn asal faasid ah in la aqbalaa waajib ah haadihi qaacidatu dabt اlijmac ijmaca qaacidis waa inay kuu fadhiisato haddii nin imaamo caalima muطalica ah oo iqa u yidhaahdo muslimiintu waxay ku ijmaaceen culimmadu waxay ku ijmaaceen xaggana uusan lahayn asal faasid ah asal faasida waxaa laga wadaa qolyaha waxay u qaataan yidhaahdaan ijmaacu wa jumhuurtu meeshay marto ibn jariir aabari saddex wadaad hadday khilaafaan ama laba meel maraan warkamahuduud ijmaacu korkiinu ku asaxaya ma annagu indhaha taagahayo man yaraa qawl jamhuuri ijmaacan waxujatan ijmaacuu soo guriya laa yuqbal lianna lahu aslan faasidan asal faasiduu leeyahay ibnu jariir abari rag baa noocaasa ibn cabdilbar baa asaguna ku dhow oo mutasaahila fi hada alqadiya marka ijmaacu hadduu wariyo uu soo tebiyo caalim muطalicoo iqaa ah, walaysa lahu aslun faasidun fii xikaayati اlijmaaci wajaba qabuulu riwaayatihi wa sida raawiga cadliga ee daabitka hadduu xadiidu wariyo loo aqbalo riwaayadiisa haddaan dhib kala imanin nafsa shay weeye laakiin hadda maxaan muran ogu dareen aan oga keennay hadalka ibn cabdilbar waa wixii laga sheegay saa dartee abu cabdillahi almaqari fii qawaacidda wuxuu yidhi waxadara annaasixuuna min alculamaai min ijmaacaati ibni cabdilbar wa takhriijaati alfuqahaa wa xtimaalaati allakhmi waa nin abulxasan lakhmi oo maaliki oo fiqigoodiibu wuxuu dhi wa yaxtamil warkii maalig iyo a'immadii warkoodo dhan bu ixtimaalaad ku furay waa ka kharibay fiqigii nin faqiih oo usuuliya ah xadiidku wariyey iyo alaabtu kuu takhriijiya hawlaha iska ilaaliya xadiid ma yaqaanee war hawsha hawshaadi ma yunku kharibin marka wuxuu idhi wadaadkaas waxadara annaasixuuna min ijmaacaat ibni cabdilbar dareenkaasaa jira fii qawaacidi bu abdulahi almaqari waa nin maaliki ah oo ibni qayim uu sheekh u ahaa waa meeshuu ka dhimbilqaatay abu isxaaq ashaaibi abu isxaaq shaaibi waxaa gaadhay turaadkii ibnu taymiya gaadhay xaggee ka gaadhay min ariiqi ibnuqayim oo sii maray abu cabdilaahi almaqari oo sheekh ah abu isxaaq ashaaibi saa darteed kitaabkiisa alictisaam fusuul dhan baa ku jirto uu ka soo qaatay kitaabka ibnu taymiya la yidhaahdo bayaan daliil calaa buطaan ataxliil asagoo andalus joogay kharnaata ayaa nuurkii burhaantu ibnu taymiya ka shiday dimashqe iyo masar ka shiday baa halkaa ka da'ay adoo nairobi kuusanoo ka qaylahaya yaa nuurkii burhaanta meelo badan ka shidaysa haddii ilahay ku barakeeyo warkuusoo sidaa maaha haddana waxaa la hayaa waxyaaba u xalaliya shekhulislam inti adda howlahan haysan lahaa adduunka o dhan buu qabsan lahaa laakiin hadda idinku waxaad ka faaidaysaan ma jiro indhaad soo taagaysa وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلون الجنة janno geli maysaan xataa tuminuu ilaa iimaan dhaba la timaadaan iimaan dhab ah hunaa waa maxay janno ma gelaysaan xataa tuminuu iimaankii asalkaabaa loo jeedaa maa yasixu bihi lislaam alislaam alxaqiiqi baa loo jeedaa oo nifaaq iyo balaayo aan shuqul ku lahayn taas marka waa asluliimaan janna geli maysaan xataa tuminuu iimaan dhab ah wain qalla walaa tuminuu iimaan kaamila way ka dambe way kala duwan yihiin iimaan kaamila heli maysaan xataa taxaabu ilaa ad isjeclaataan tadii koobaad baa la gooyey litakfiif xataa tataxaabu bay ahayd labada marka way kala duwan midna waa iimaankii lagaga badbaadaya naar in lagu waaro midna waa iimaankii kaamilka ahaa ee lagaga badbaadayay naar in la galo way kala duwan labada iimaan midka kaamilka muxuu keenaa iimaanka kaamilka ee dhammayska tiran wuxuu keenaa naar inaadan ag marin sagarkeeda iimaanka naaqiska een kaamilka ahayn laakiin asaxee sugnaada muxuu keenaa naarba aad geshiida hadday dhacdee laakiin kuma waaraysid saasay kale yihiin awalaa adullukum maan idin tuso calaa shayin shay e, wax yani camal iyo khayr baa loo jeedaa idaa facaltumuhu haddaad qabataan ood samaysaan taxaababta aad jeclaanaysaan nabi allow noo sheeg bay saxaabadu ubshu salaama baynakum hadihi bayt lqasiid maqsuudka salaadda waa maxay in la yska warqabo la istoydo la isxidhiidhiyo e, xidhiidh wuxuu ka bilowdaa salaantu ka bilowdaa haddii la iswaraysto waa la isfahmaa haddii la wada hadlana waa laisku soo dhacaa isku meel baa la yimaadaa salaanta wanaagsan ninbaa keliya wuxuu kugu jeclaanaysaa u salaamto bariido keliya waliaa xerta way ka warqabaane ninbaa yaa hadda ka geeska i jiray idinka sheekaynaya warkii baan ogaaday nin waa salaantan u badiyey weligay wax uma taagin waxna ma siin isagaaba iga xoolo roon waagi dambe wuu isbedelay xerta hadda asagaa iga jecel nafsa shay way og yihiin wadaaduu ka warqaba cabdinuur weydiiye an waxba sheegi maayo aadamku waa sidaa aadamuhu waa wanaagsan iyo soo dhowayn iyo naxariis iyo danqasho kugu arko sidaa wey wuxuu qabo dhan wuu laqay inkastoo qolyo xerta ay leeyihin weli si dhimisha way u qarsoon tahaye amanbuu kaa xishoonhayaa dadka waa laba qodqodo nimayo laba qodqodo abad nabigu si idin sheega wey haddaad si fiican isu salaantaan oo wejiga isku furtaan waa isjeclaanaysaan inta waa inta la doonayo walaalu hadday isjeclaadaan ana wanaag baa dhacahay hadday isnacaanna burbur weeye inahaas waa hawlahayga weeye waxba culaysa u arkina rawahu muslim an abi yuusuf cabdlahi bn salaam abdinur waaan ka codsanaya odayga inuusan sheegin waa lasdabagelhaya baryahan an abi yuusuf cabdlahi bn salaam radi allahu tacaala can qaala wuxuu ihi saxaabigaas samictu rasul sal slam yaquul nabigu laan maqlay yaa ayuhanas dadow ufshu salaama salaanta faafiya salaanta isgaadhsiiya wa acimu acaama raashiinkana dadka quudiya oo dadka baahanee masaakiinta waxtara silu alaraam qaraabadana xidhiidiya xigaalada xidhiidiya xidid iyo xigaalay kale yihiin dadku af soomaaliya waa saxan yahay rabbina wuxuu ihi fajacalahu nasaban wa sihra ilaahayna waa kala duway nasabku waa xigaalo xididna waa sihriga weeye wixii guur iyo calaaqa xididnimo ku yimaada xidid baa la yidhaahdaa wixii dhalasho iyo nasab ku yimaadana maxaa la yidhaahdaa xigaalaa la yidhahda xigto iyo xigaalaa la yidhaahdaa halkaasa lala maraa xididkuna waa dadka xidida kala guursada haday doona haba kala fogaadeeni labadu waa tiu nabigu yidhi ha ilaaliyo ee ka dardaarmay eehi saxaaboy waxaa laga yaabaa meel la yidhahda masar oo qibti iyo qaraariid lagu sheegay inaad aad furataan masar markaa tagtaan ay furataan dadkaa reer masar nabig wuxuu aad ha loogu naxariisto ha la ilaaliyo xigaalaan nahay qaraabaan nahay nabi allo xageen qaraabo ka nahay nabi wuxuu yidhi nabi ismaaciil hooyadii haajaro ayaaiyaga ka soo jeeda nabiguna ismaaciil muxuu ugu tagaa afartan awowba ugu tagaa afartan awowba ugu tagaa soomaali afartan awow kaafirsata ma jirto warka ogaada hadda shisheeye weeye maxaa dameerahan lama wada foofaan timahana wasu dhinac ooma xirmaan hebel ma waxa waa sheeko waa warkiinnii ku dhisnaa qaraabagoysnimada iyo qaduucnimada iyo naxriis darrada ku dhisnaa wey rixin bay leeyihiin ilaaliya lahum dimatan waraxima waan soo marray xadiikan xusutaanba mooye waanu soo marray mu'arikhiinta qaarkood way ka badiyaan soddon awow afartan awow nimanba dhowr iyo afartan gaadhsiiya qolihan direed ama hawiye waraysta kuwooda ugu fog soddon iyo afar soddon iyo shan awow bay iskugu yimaadaan waa meesha ugu dambaysa hadda somaaliya waxaa dhiji jirta waa sab iyo samaali sab iyo samaalaha waxaad ku tagtaan kiida ninka inan tagay soddon iyo lixba ugu taga daarood waa ninka fogaade hada soddon iyo sideed soddon iyo lix afartan waa nin wax ka khaldan yahay way fahanteen bay la tahay haalib u jeedaa meesha nin afartan ama soddon iyo sideed daarood ugu tagay nin baa inoogu taga lix iyo toban ama shan iyo toban taa culays uguma hays waxaa idiin sheegayaa baasha rixibnimadu ma aha iyo xigaalnimadu hee baalkii ogyaalahan shaydaankeed ugaad qabtaa ninku muxuu waa shisheeye qolyo kale wey maxaa shisheeye ah qaducnimadiinni weeye khayrdarridiinnii hawshaa iska ilaaliya riximka nabigu xidhiidhiye buu idhi wasalluu tukada wannaasu niyaam dadkoo hurdana tukada sheekhiisu msusaa maaha idinka meeqaad ugu tagtaan meesha ugu dambaysa mise ciilo waan weydiiyaa ya ma garanaysby adow waa isu dambaynaa wasalluu tukada wannaasu niyaam dadko jiifa oo hurdana tukado ilaahay xusuusta waa xilliga khaflada rabbi la halmaansan yahay rabbi in la xusuusta aad bay u qiimo badan tahay xilligaad dareemayso dadku inay adduunyadooda ku mashquuleen ama ay hurda la tagtay adoonka rabbi xusuusta ilaahay xusa ilaahay dad kale waa ka jecelyahay innaga soo maray saddexda ilaahay subxaana wa tacaala aw naar taabsiinin bay kamid yihiin dadka ilahay xusuustay xilliga aflada tadkhulu ljannata jannadaad gelaysaan bisalaamin ku gelaysaan haddaad salaanta faafisaan oo masaakiinta wax siisaan ood qaraabada xidhiidhisaan oo tukataan ummadoo jiifta jannaad gelaysaan idinkoo nabad qaba idinkoo bad qaba yacni howlahan waa fadaa'ishi weeye fadaa'il waxaa la yimaado oo keena ninku usuusha xaqiijiyey weel salku ka tolmaa marka ninkii salaadihii ahayd iyo khayraadka kale meel soo saara oo sakadii bixiyey oo xuquuqdii waaweyneed meel iska dhigay yaa fadigan iyo khayrkan ku darsada wey saasuu nabigu kuu leeyahay tadkhulu janata bisalaam jannada waxaad ku gelaysaan badqabid iyo fayoobi idinkoo naar idin taaban rawahu tirmidi qala xadiiun xasanun waqala xadiiun saxiix maxalusaahidku waa maxay ufshu salaamada lagu bilaabay wey salaanta faafiya an ufayl ubay bni kacab raximah llah taala ufayl waa taabici wey saxaabi ma aha ufayl aabbihii baa taabici ah ubay bnu kacab baa yahay saxaabi cafwan isaga ufayla waa taabici annahu kaana yaأtii cabdاllahi bni cumar buu u tegi jiray wiilka ufayla taabiciga sheekhiisa cabdulahi bn cumar buu booqan jiray wayaqduu macahu wuxuu kula kalihi jiray oo kula jarmaanaysa ila suuqi suuqu kula jarmaaday suuqu u raacaya qaala wuxuu yihi wadaadka ufaylaha faidaa qadowna ila suuq suuqa iyo saylada markaan ku kallahno lam yamura cabdulaahi cabdulaahi muusan mari jirin calaa saqaatin hudhay iibiye saqaadku waa alaabta celiska ee liidata ruuxa iibiye hudhayda iyo bagaashka iyo iyo sakanhaanka dadka iibiya maxaad dhahdaan so hudhayloon maaha wax kale maad garanaysaan hudhaylo wey saqaadka suuqa markuu tago kuwa hudhayga iibiye ataa kama leexanayo ku leexanaya wuu salaamahaya calaa saqaati ninka hudhayga iibiye ma soo maro walaa saaxiba baycatin iyo biicatinba waa la ahriyaa saaxiiba baycatin qarinada wanaagsan baa loo jeeda saqaadkii bay ka soo horjeedaa nin hudhay iibinhaya ma maro walaa saaxiiba baycatin nin badeeco wanaagsan iibinaya ma maro baycadu waa maradii oo min albayci e, ama waa xaaladii oo min albayc biica haddaad tirada waa xaaladii bayca haddaad tiradna waa maradii halkii mar weeye waxaa loo jeedaa badeeco wanaagsan oo qaali ah saqaadkay ka soo horjeedaa nin badeeco hun ah ama higis ah ama e, e, duug ah iibinaya hudhay iyo mid badeeco qaaliya oo quality fiican la iibinaya midna kama tegaynow walaa miskiini miskiin ma maro mid miskiinoo iska dawarsanaya walaa axadin aadame ma maro kale ilaa sallama calayh kala qaadi mahayo wey ninka bagaashka iibinaya ninka birta tumaya ninka hilibka iibinaya midka hudhayga iibinaya midka dukaanka labaaflaha ka sii jeeda ninka badeecada fiican haya kulli ruux kastoo suuqa uu ku arko salaam buu kusii daynayaa qaala wuxuu yidhi aطufayl faji'tu cabdallaahi bni cumar yowman maalin baan soo salaamay sheekhayguna haddana u imid guriga ogu imid fastatbacanii ila suuq markaasuu yidhi kan suuqa i raac waa wlihiisii fastatbacanii wuxuu iga codsaday inaan raac alaba mini اlitibaac wey inaan raaco iga dalbaday ila suuq suuqa u raaco faqultu low waxaan ku idhi maa tasnacu bisuuq suuq maxaad ka rabtaa suuq maxaa kaa galay waxba ka soo iibsan maysid waxba baayici maysid cid kale bariidin maysid salaanun baa dadka la dhex kadib maad iskaga soo bixi wa anta laa taqifu cala albayc suuq maxaad ka jirin buro ka dooni wa anta laa taqifu cala albayc adoon beycba u istaagan u joogsanayn waxba gorgorin mayside war shaygan muxuu ataa dhihi maysid walaa tas'alu can isilaci badeecadan waxba weyd qiimi maanta meequ maraya alaabtu maanta ma sicir barar baa jira xoogou ma soo dega shaygii ahaa xataa ma weydiinaysid saf unbaad ka mari salaan walaa tasuumu biha mana gorgorisid ma su'aashid ma gorgorisid walaa tajlisu ma fadhiisatid fii majaalis suuq suuqa meelaha la fadhiistay lagu kabdhoode lagu minqace lagu sheekaystan fadhiisan maysid badeeca gorgorin maysid shay qiimihii weydiin maysid beec waxba iibsan maysid waxna gadan maysid maxaad ka dooni wa aquulu waxaan odhan jiray mararka qaarkood ijlis bina haahuna nataxada waxaan leeyahay buu i yani markaan saa leeahay haddaan tufaylahay markaan ibni cumar shubahaadka iyo hawlaha ku furhayo waxaan ka rabaa buu idhi in uu guriga joogo aan ku soo boodoon sheekaysano axdin aan ka tabiyo aniguna aan ka faa'idaysto inaad keentan baa culays ugu hayso uu suuqu isku sii dayn kadibna uu isagoo waba ka baayacuma ka soo noqonayo aquulu waxaan le ijlis haahuna ijlis banana fariisi haahuna halkan aad joogto nataxada aanu sheekaysan faqaala wuxu ui yaa abaa batn war calalbuur batn cumar waa cabdullaahi waa ku ridayaa ardaygiisi yaa abaa batn ninka xabadkiisi iyo soo kala dheer yihiin baa abaa batniga la yidhaahdaa hadday xabadkaadiyo calooshi siman culays ma jiro hadday laakiin tan soo yuucad tahay abaa batni baa tahay wa kaana ufayl dufayl wuxuu ahaa daa badni xoogow caloolkuusan buu lahaa markaasu waa mulaaafa cayma ah ruuxa bini aadamka markaa isku eh, fiican tihiin eraye asagu iskaga dulqaadan kaftana u arka weliba uusan dhib u arkay nin baa jira waa koolkoolin gacalcun baa la yidhaahdaa ninba haddaad calol bur ku tiraadaan iska qosdi midna dagaal ka xigaaba kolba intaad ruuxa isku kalsoon bay ku xidhan tahay iyo meeshuu kuu joogaya meeqaanka aabaha la cadaab aabaha la jannea jirtay dheen qolyaha reer macan la yidhaahdaan wargo hadduu ku yidhaahdo reer macanl ooma jeedo habaar habaar kama waa eray koolkoolina afku bartay wey marna go'an ahayn baa lagu dhihi go'an ahayn waa duco go'a laftirkooda habaar bay u muuqataa laakiin lagama wado marka waxaa weeye kolba ruuxa aad la hadlaysa meeqaamku kuu joogo kalsoonaad isku qabtaan meeshuu kuu taagan yaho hadal ku qiimaysan yahay saa darteed alfaadu bixaddi daata wax uma tusto ee ruuxa ku hadlaya ujeeddadu keliya wax ku tustaa waa daalatun bilqasdi laa bilwadci daalatun bilqasdi laa bilwadci wa kaana طufayl wuxuu aha daa baطnin nin xoogow caloolkuusan buu ahaa wuxuu yidhi inamaa naqdu soo bax buu yidhi abaa baطnin inamaa naqdu waxaanu u kallahayna haddaan cabdullaahi ahay min ajli salaam salaan inaan faafin maxaa ka fiican adduunyo iyo caalbaad sheegaysaa war khayr baan ku wadayna keen nusallimu calaa man laqaynaahu ruux walboo la kulannaanu salaamaynaa nusallimu calaa man laqay nin walbon la kulanno oo nagu hor yimaado ama meel aan ku marannu salaamayna ajir baynu shaqaysan rawaahu maalik fi lmuwa rawaahu maalik fi lmuwa bisnaadin saxiix waynu soo marraad waad garanaysaan idan sidaasuu saxaabiga ugu dhaqmi jiray oo nabiga amarkiisii aha salaanta baahiya faafiya wuu u kala meesha xaafadu joogo dadku waa yaryahay laakiin markaad suuqa tagto oo intaad halka ka bilowdo ilaa asagshintirii wado ama aa ilaa showgoron la socoto dhowr boqol oo kunba ruux baad salaamaysa mid kaa qaada iyo mid ku fiiriyo kula yaababa wadaadku salaambu ku khafiifay ku yidhaahda culays ma laha laakiin ajir baad shaqaysanaysa salaanta ugu yar toban ajir ba lagaaga qoraya haddaad buuxisood assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu soddon ajir ba laguu qoraya boqol ruux haddaad salaanto xasanaad wadataa saddex boqol haddaad saddex boqol ruux salaantana sagaal boqol haddaad kun ruux salaantana saddex kunoo ajir haddaba waxaa la heli karaa kun haddaad maalinka meel laguu qoro maxaa kaa maqan adugu wax kaaga bixin jirin koob shaah kaagaa bixin assalaamu calaykum waraxmat ullah waduna daldal adugu kii kaa qaada khayr kii kaa qaado malaig baa kaa qaadaysa nabigaa inoo sheegay dad ka khayr badan baa kaa qaadaya oo rababa hawsha ayadaa baabu kayfiyat salaami wuxuu baab yahay qaabkee laisku salaamaya intan yaan wax kaga dara baabkaani yustaxabu waxaa la sunneeya buu ku yidhi an yaquula inuu yidhahdo almubtadiu bisalaam ninka salaanta bilaabaya inuu yidhaahdo assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu ilaahay magiciisa salaam ahaa in magac ilaahay laga wado iyo in min asalaamati laga wado labadaa e, rayba waa laisku hayaa magacii ilaahay ahaa ee ismu salaam ahaa dushaada ha ahaado bimacna ilahay ha ku xifdiyo wey ilahay ha ku xifdiyo allahu macakoo kale ismu salaam dushiinna ha ahaado waa maxay ilahay dhowro ilahay ilaaliyo allah idinla jiro wey iyo waraxmatullahi naxariistii ilahay dushiinna ahaatay wa barakaatu khayraadkii rabbigay fayaأti wuxuu la imanayaa bidamiir اljamci damiir yani eray kutusahaya wadar buu la imanaya eray wadareed baad yuu la imanaya wain kaana almusallamu calayhi waaxidan ma ha noqdo dadkaad salaamayso hal ruux baa allaha ka dhigee eray kutusaya wadareed baad la imanaysa waaxid lama rabo ninka keligii assalaamu calaykum baad leedahay keligii maa malaa'ig baa la joogta jid muslimaa kara makhluuqaad kalaa jooga salaanta ballaadhi adugu wayaquulu lmujiibu ninkii la salaamay ee jawaabayeyna wuxuu ku jawaabayaa wacalaykum asalaam waraxmat ullahi wbarakaatu fayati wuxuu la iman asaguna biwaawi alcaطfi wowdii wax isku ladhi jirtay ee jumlada hore iyo ta dambe isku qaban jirtay fii qowlihi buu kula imanaya wacalaykum calaykum basa dhihi maaye wow buu ka hormarinaya lanna cadafku muxuu keenaa cadafku jumladii horena wuu sugaa yuqarir اljumlaة اlأuulى wayaziidu calayha tii horna wuu soo xambaaran ta dambana wuu waa sugid iyo kordhin buu isku wadaa cadafku ayb intaad tidhina lagu yidhi weeyo ina kuugu dare baad leedaha markaad hadda calaykum asalaam aad leedahay sidaasaa sax ah oo waa salaantii dhammayska tirayd weeye salaanta marka muslimiintu sida raajix ah, ma dhaafto barakaadka assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu ma dhaafto sayid ibn cabaas wuu diidi jiray in la dhaafiyo wuxuu halkaa lama dhaafi qur-aankuna ma dhaafiyo idinkuna ma dhaafin kartaan waa horeo marka uun toban sano labaatan sano ka hor ayadoo aan sheekh albani ku taqliidinay waxaan moodi jiray marka riwaayaadka waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wa makhfiratuhu wa ridwaanuhu inay sugan yihiin sheekhuna wuu sugi jiray asagu oo ku dagaalamaa laakiin bacda baxin cilmigu taqliid ma aqbale iyo jumhuud ma aqbalo cala shay maca aad heshay adile iyo dalaa'il tii hore ka dheer cilmiguna waa kordhaaye waa la kobcaa waxaa caddaatay in riwaayadka sheegaya makfire iyo ridaa in lagu dara ay shaado tahay waa shaada munkara sheekhuna waa ku tasaahulay marka salaanta ha dhaafinina waxay ku egtahay keliya wa barakaatuhu wmaqfiratu waridwaanhu lam yasix sida raajixa ah marka sheekhalban hawshiisa waa ijtihaadaas uu la yimid intii aanu ka helayna wax dhaamana aanu ku raacanay waagi dambe inuu ku khaldamay baanu aragnay muqayim baa ka hadlay rag badanoo salafka ka hadlay idan waa khaa khaa xadii bahaqi baa u horeeyo hawsha aad u baraarujiyey shucabkiisa oo shuduudka sheeg ibnuqayim wuxuu ku fagay zaadka idan waa siday sheegeen nasaa-ina wuu tilmaamay si E, e, e, doqoma garata buu u tilmaamay qadiyadda ayada dambe marka sidaa ku daaya saa darteed nawowi ku gaabsaday baa saxa wa barakaatuhu lama dhaafiyo can cimraan bn xusein alkhusaaci radi allahu tacaala canhuma qaal jaءa rajul ila اnabiy nin baa nabiga u yimid faqaala wuxuu yidhi assalaamu calaykum nabigu sidaa u salaamay faradda calayh nabigaa salaantii ka qaaday uma jalasa ninkii waa fadhiistay faqaala nebi wuxuu hi cashrun toban baad heshay toban ajir qoro uma jaa aakharu nin labaad baa yimid mid kale faqaala wuxuu hi assalaamu calaykum waraxmat ullah nabigu qaabkaasuu u salaamay faradda cali nabigaa u jawaaba salaantii ka qaaday fajalasa waana fadhiistay faqaala suban wuxuu hi cishruun labaatan ajir iga dheh labaatan ajir labaatan hawaab ilana calaykum iyo waraxmat ullahi bu isku daray uma jaa aakharu nin saddexaad baa yimid faqaala wuxuu markuu nabiga salaamay assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuh faradda caley nabigaa salaantii ka qaaday fajalasa waana fadhiistay faqaala wuxuui aaaun soddon ajir iga dheh rawa abu daawud watirmidi wa qaala xadiiun xasan soddon weeye waraxmat ullahi wabarakaatu haddaad dhammaystirto maxay colays kugu haysaa soddon ajir waa haniimo qabow can caaisha radi allahu tacaala canha qaalat qaal lii rasuul lah rasulka wuxuu igu yidhi haadaa jibriil jibriil waaka kani waa jibriil yaqra'u calayki asalaama wuu ku salaamayaa salaam buu kugu akhrinaya macne waa tarjama xarfiya macnaha loo jeedo wuu ku salaamahayaa wey jibriil waa ka ku salaamaya caaisho yaa umma almu'miniin qaala waxay tihi hooyadeen qultu waxaan idhi u fiirsa fiqigeeda wa calayhi asalaam waraxmat ullahi wabarakaatu waa sida loo salaama haddee wa calayhi asalaam waraxmat ullahi wabarakaatu muttafaqun calayh riwaayadii bukhaari ee muslim tara ma laa nara yaa rasuul allah waxay ti nabi allow waxaana arkayni baad aragtaa nabigu waa arkaa jibriil nabigu wuu istusayaa jibriil caashana waa iska qariyey oo muayada toos u salaamo waxaa le waa gobonimada malaa'igta weeye haweenaydu hadday nin leedahay ninkeedina joogo malaigtu salaanta ragay mariyaan suusa wadaadku u masayrin anaaba joogee maxaa bilcaanta laygu dhaafay howlihii ree macalin yaa bilaaban kara waa xurmo nabiga la xurmeeyey caaishana la qadariyey nabigu markuu jannada galay ee uu riyooday sarti loo dhisay sayidina cumar markuu naba arkay damco inuu galo gabadh quruxsana hortaagneed waa ka xishooday waa ka leexday wuxuu waxaan ka baqay cumarow masayrkaadi baan aqaanay hinaaskaadii inaad tanabi allow gabadhayda maxaa ku tusa yani ruuxa markaad og tahay waa inaad qadariso ku xurmayso khadiija oo nabiga ku soo socota jibriil ku yidhi khadiija kugu soo socota caaniya biyay kugu wadaa igu salaan rabbigeed bishaaradiisna waa u dhiibay ayadoo tuusa looma hadlin waa xaas wadaadkeedii baa taagan looma gacan dhaafo gacan toglaynta joojiyii soomaaliya laakiin maryam markii nabiylaahi ciisa lagu abuurayo malagu tos boola xidhiidhay ilaan xaas ma ahayn malaa'igtuna waa macsuumiin xuma loogama filahay sida ambiyadoo kale laakiin anshax iyo aadaab baa kala jirta islaan madax bannaanayo wadaad xaas way kala duwan yihiin qaabka loola xidhiidhayo ma tamise maryam toos baa loola xidhiidhay fatamaala laha basharan sawiya indhaha kala qaada laakiin caaishihii khadiija laguma dhicin maxaa la yidhi nabi allow nagu salaad salaan rabbigay iyo tayda iskugu dar janno ugu bishaaree xisaaba miyaad fahanteen waxay ti nabi allow taraa maa laa naraa yaa rasuul nabi allow waxaad aragtaa waxaanaan arkayna de malaa'igtu waa awoodaan malaa'igtu intiina midbay istusahay midna waa iska qarinayaan awoodda ilaahay baa siiyey caaisha howlo bay oga joogtay habeen habeenaha ka waa gargaranaysa nabi maxamedoo guriga soo galay caaisha iyo nabigu waa jiifaan yuu jibriil yimid amar rabbiga ku yimid waxaa nabigoo la hadal ha kaco xabaalihii baqiic ha tago saxaabadii shuhaadadii uxud iyo muslimiinta dhammaada caawa ha u soo duceey kadibna ha soo laabto jibriil waa yimid bannaanka kore albaabku istaagay albaabku xidhan nabigu salaamay assalaamu calayk ya rasuul allah salaanta nabigu waa maqlay wuu u jawaabay si hoosu caasho aan toosinaynin wuxuu hi inaad soo baxdaan rabaa amarkaasaa jira soo bax nabigu tartiib caaisho mayngamin ayadaa ka sheekaysa mayngaminba si tartiibu nabigu intu kaba u gashta dharkiisa u qaatay yuu albaabka tartiib caaisho u celiyey caaisho waxay tihi haa haweenkiisaba u dhuumanhayaa nimay meeluu cadday maxaa la yidhi ka madow caaisha intay xijaabka isku boobtay ayay nabiga ka daba tagtay markuu nabigu banaanka u baxo jibriil la kulmayo jibriilo maxaad guriga u soo geli weydood aad bannaanka oga hadashay wuxuu idhi caaishaa seexatay oo gogasheedii tagtay dhar yar haysatay marka iima bannaan inaan guriga noocaasa soo galo bannaankan kaala hadlaya oon antenadan dhiganhayaa telefonkaygaan tuuranaya malaa'iga howlaheedu howlo kale weeye ah, boqol ruuxdoo fadhiya keligaa lagula hadlaya keligaa oo ruux kaloo maqlaya uusan jirin ayib marka ti oo kale way t nabi allow waxaad aragtaa waxaanan arkaynin jibriil nabigu u arkaa waa u muuqda ma aragto isku indhana waa taagahayana ugu waad wuxuu idhi nabigu wahakadaa waqaca fii bacdi riwaayati saxiixayn sidaasaa dhacday oo ku taalla riwaayaadka bukhaari iyo muslim qaybo ka wa barakaatu in lagu daro oy caaisho tidhi wa calayhi asalaam waraxmat ullahi wabarakaatu ay tidhi wa fii bacdiha waxaa ku yimid in la gooyo barakaadka la wa ziyaadatu hiqati maqbuula ninka iqada ah xadiidka wuxuu ku doro ama sanad ama matnin in la aqbalaa weeyabuu kuo la yeelo yani laysa calaa ilaaqiha sida raajixa ah ziyaadat alxaafid aiqa waa maqbuula min xayu اlasli baa loo jeeda min xayu اljumla ama tafaasiisha muxadiثiintu waxay naqdi gooni ay leeyihin nin xaafidoo maalig oo kale ah yaa ziyadadu lamid baa la tuurahayaa limukhaalafatihi liman huwa akaru cadada aw axfadu minhu iyo qaraa'in kale aqbalitaanka ziyaadaadka sanadiga iyo kuwa lafdiga ee matniga aba qaraainta kolba meesha taallay maqaamka u khuduucdaay qaacida kuliya lagama qaadan karo laakiin macaadu asl waxaa weeye ninka cadliga ee iqada ee daabitka wuxuu sheegay in la qaataa asala laakiin asalka waxaa looga bixi karaa lidalaa'il baa lagu khilaafi karaa wa can anasin radi allahu tacaala canhu qaal أن النبي صلى الله عليه وسلم كان waxaa suuban إذا تكلم nabgu markuu hadlahayo بكلمة weer ku hadlahayo أcaadaha wuxuu ku celcelin jiray ثaلاثا saddex jeer xatىa تufham canhu ilaa laga fahmo oo u arko dadki inay fahmeen nabigu hadalka waa kala dhigdhigi jiray waana ceelin jiray waa rogi jiray waana naqi jiray si loo fahmo ila ujeeddadu waa maxay hadalku waa adeegi waa fariin qaade muhimaduna waa in fariinta la fahmo oo la is-afgarto waxay dhan soomaali eh, duny urka isku garataa aadamana afku isku garta wuu isfahmaa aan wada hadallo horta markuu af jirinna waxay dhaheen shanfarooddo waa eh, isma fahmi waayo waa laisu miidaari madaxa laisu gundhin indhaha la caddayn faraha la rogi xelad laisku fahmaan la soo baxayna marka nabigu ujeeddada waxaa weeye in la fahmo darteed buu ugu celcelin jiray hadalka saddex jeer waidaa ataa calaa qawmin hadduu qolyo nabigu soo marana fasalama calayhim uu salaamo sallama calayhim alaaan saddex jeer buu ku celin jiray rawaahu albukhaari weli wahada hawsha saddex jeer nabigu inuu salaamahayana maxmuulu waxaa lagu xambaaro lagu fasiray calaa maa idaa kaana aljamcu kaiiran hadday bulshadu badan tahay fadhi la buuxo mar nabigu soo galo mikrafoon kuma hadlahaye dacashaa markuu ka soo galo assalaamu calaykum dhexda markuu marayo assalaamu calaykum meeshuu u socdo qaybta ama markii la fahmi salaanta hore la maqli waayu nabiga ku celin jiray sidii markuu gurigii sacd ibnu cubaada uu tagay nabigu sacd buu daco inuu boqdo gurigiisiibuu tagay maalin maalmaha ka mida soo istaagay assalaamu calaykum waa la maqli waaye waxyar buu sugay wuu ku celiyey waxyar buu sugay wuu ku celiyey saddex goor markuu nabigu dhammeeyey oo laga furi waayey albaabkii iska noqday wiil buu ka daba diray nabi allow waxaan rabno inaa salaanta noo badisaan rabno waa ku maqlayni soo noq gurigu fadhiistay nabigu marti sooro waraajiyey maxaad umm iga qaad marka hore la imaa nabigu ducadaha idinku celceliyo ila haddaan dube kula hadalno hamaru badna salaami lahayd markan waan lama naqnaysanayn lama naqlo ducadaan ku ceshanaynay waa hawshaasi waa hawshii waxaa faham faham bay u baahan faham bay u baahan tahay aduu nabiga dhibeen inaad dhahdo nabiga intuu hadlahayo dhamxal dhib eh, ducaa meesha ka socoto nabigu diinkiiba ku dhaqmay haddaad meel tagtaan oo laydinka furi waaye waidaa qiila lakum irjicuu fain qiila lakum irjicuu farjicuu wayaade marka culays ma laakiin saxaabigu saasuu ka rabay sacad bin cubaad saxaaba nabiga aad u jeclaa buu ahaa waad qiimo badan inkastoo waaga dambe cumar isku dhaceen culays ma idan maxaa loogu fasiray nabigu hadduu qoom salaamo saddex jeer buu ku celin jiray salaanta maxaad ugu fasirteen waa marka dadku badan yahay waxaa loogu fasiray adilo dhowra kow saxaabadii nabi maxamed ee cilmigiisa dhaxashay oo dadka markay salaamahayaan saddex jeer ku celiya lama arag haddii nabigu dhaqan u ahayd salaan kasta inuu saddex goor naqana oo uu celiyo rakaadiyana saxaabadaa rakaadin lahaa abubakar iyo cumar iyo cumaan iyo cali iyo intii la halmaasha daliilka saddexaad daliilka labaad ee ku kutusaya waxaa weeye axaadiis badan oo ah ayaa caddaysay nabigu hal mar dadka salaami jiray ficlan iyo qowlanba idan waxaa lagu xambaaray xadiidkan xaala caarida xaalad ma soo korodhay dadkii baa badan ama mar la maqli waayo oo kale saasaa loo jeedaa kaana mararka qaarkood mujaradu wuquuc ilficli bay tustaa la takraar kaana kasta lama yidhaahdo soo celceliniyo fal soo noqnoqday tustaa waa qaalibka wey laakiin marba waxay noqotaa ficilka keliya inuu mar dhacayay ku tusta idan mar la maqli waayey oo dadku ka fogaayeen ama loogu kasayba in nabigu ducada baday darteed ama ummadoo badan hadaba waa saas markaad hadda aadan microfoon ku hadlaynin masaajidkuu buxa aad soo gasho codkana aad kor u qaadin intaa sakoon baa ku maqli darafta inaan ku maqli baa laga yaabaa hadda haddaadna soo dul istaagto annagoo murmayno oo qaylayno oo shaah ku mashquulsan oo salaantaada aan maqli weyne maxaad samayn waad noogu celin haddana waan maqli weyney waad noogu saddaxayn markaa dambaan laga yaaba inaan ku maqalno laakiin soomaaliya iyagu waxaa weeye inkii dumarku salaad ka qaadi waa xanaaqahayaan war ha hadlina salaanta naga qaada war waxbaha dagaalama hortaba ku celi hadalka hadda uu iyo faruhu taagahayaa yaa yaaba ka badan bee salaantuu ku celin lahaa soomaaliya warbadnidaso ma taqaanid hal mar buu ku salaamay adoo mashquulsan waad maqli waaye wuu dagaalami dagaalka ka baxay enerjigu bixiyey waxaa ka fududaa inuu salaanta ku naqo oo ku celiyo oo rakaadiyo ma sugi karan dagaalku iska raba wa can ilmiqdaad ibn اlswad alkindi fii xadiiihi aawil xadiidkii dheeraa qaala wuxuu ihi saxaabigu xadiidkan bal aan ku khatimo qaala wuxuu ihi saxaabigaas narfacu lilnabiy nabigu waxaan u koryeeli jiray oo meel u dhigi jiraa loo jeedaa nasiibahu dheeftiisu oo min allabani caanaha oga dheef ah inta yareeye caanaha nabiga ugu talagalay yaa intaan weel ku shubno yaan meel kora suli jiray saan yaanyuurta iyo xayawaanaadkan xoolaha gurijoogga aysan oga daadinin fayajiu min alleyl saqdhexuu nabigu iman jiray habeennimo fayusalim wuxuu salaami jiray dadkas tasliiman salaan laa yuuqidu aan toosinaynin naa'iman qof jiifa wayusmicu maqashiina alyaqdaana ka soo jeedana u maqlayo salaam buu salaami jiray dadka ruuxa jiifana aan toosinaynin kii soo jeedana uu maqlayo fajaءa الnabiyu nabiga habeen habeenaha kamid yimid fasallama kama kaana yusalim wuxuu ummadda u salaamay sidii horaan buu noo salaami jiray rawaahu muslim xadiika qisada dheer uu kuu sheegayo muslimaad ku gaari doonta qiso cajiiba weeye saxaabiga miqdaada ayaa wuxuu yidhi maalin baan madiina nimid aniga laba ninoo ila socto saaxiibbaday ah annagoo gaajo basteed ah dhacsaal ah bakhtigu xaalnoo yahay masaajidkan ku soo daadannay afka maanan ka hadlin saxaabadii nebi maxamed baan istusanoo isu bandhignay bal dhibkaan inay dareemaanna marti qaadaan waxna qaadaan weyn walba tiisa haysata haddii xilli culus baa lagu jiray nebi maxamed baana dareemay sal ly slam dadku waa ka naxariis badnaay miqdaadoodina keena w aniga labadii saaxiib ila socotay buu nabiguna kaxeeyey guriga caaishuuna geeyey wax kale ma jirin wuxuu saddex riyood oo irmaan ayaa nabiga u xidhnay intii wax kale laga helahayy riyahan aan maallo intaad noo soo listaan nin walba intiisa qurjuc ha ka siiyo afka ha ku qabsado idan riyahaasaa yaa lagu kalaytama kolba markay xiskadaan rimahay xiskataan hal mar haddii la liso waa kunuu baryo weeye allahuma ri baxday aad tahay mooye waad garanaysaa bayla tahay intii buu ka hadlahaya wuxuu yidhi markaa miqdaad habeen habeenaha ka mida ah, ayaan riyihii saddexdaa maallay aniga saddex labada wadaada kalea nin walba intiisii shiikaha ku shubtay wax yaroo eh, aan nabiga ugu talagalayaa meel u dhignay buuri nabigu markuu hadhow cishaha soo tukaday ummadda soo salaama casharo badan bixiyo soo dheelmado ayuu caanahaas ku dhufan jiray laba goor ka ban jiray nabigaa soo yardaahay baa habeen habeennaa ka mid a ah. markuu soo yardaahay baanuga gaajo seexan waayey buui shaydaan baa wuxuu ugu akhriyey buu nebi maxamed ansaar buu iska soo mari meelahaasuu tegi ansaar baa martisoori intaan nabigu bahay ooma qabee adu iska heenso waan kacay buui orta walgaajan la seexan waaya burdadii calal yarna waan qabayb haddaan madaxa saartana lagu hay bannaanaan haddaan qaarka dambe saarana qaarka hore ay faydmi oo bannaanaanay gaajo waata hurdala'aanna waata shaydaan wuxuu ugu qalqaaliyey munuxad yeeniyo nabigu intaan waxbay u tari inuu meelaha wax ka soo helan waa laga yaabaa ansaar iyo dadka aad u jeclaaye aduu iska heenso maxaa kugu dhacay shaydaan suu ii waday dhiilkii baan fayday buuri iska heensaday markaan dibnahaya ku hubsaday oon caloosha ku hubsaday oo aanan soo celin karin yuu haddana waswaas shaydaan igu furay buui wuxuu ihi way kuu dhammaata caawa weligaaba intaad noolayd dembiga ugu weynaad maanta gashay oo maxaan sameeyey nebi oo baahan ba hadda imanaya oo gaajaysan isagoo ordayuu nabigu imanaya markuu yimaado wixii yaraad meel u dhigi jirteen buu nabigu fiirin markuu waayo wuu ku habaari doonaa kow caawa naar baa diyaar kuu ah adduunna way kuu dhammaatay aakharana ma jirtuu ku yidhi shaydaan anuu meelaan qabta garan la hurdana aysan jirin xaggana suga nabiga xuligu i habaari lahaa sugahay ila shaydaan baa iga dhaadhiciyey ayuu nabigu soo galay buui sidii buu noo salaamay sallama salaaman laa yuuqidu naa'iman wayusmicu lyaqdaana ruuxa soo jeedana uu maqlo ayuu na salaamay kadib buu si tartiiba bakeerigii weelki meeshii wa lagu shub nabigu fiiriyo weelku inuu maran yahay u arka nabigu weelkiibu dur istaagay gacmuhu kor u taagay ducuu nabigu bilaabay wuxuu idhi biqdaaduba bes waa hawshuu ibliis sheegahaye shaydaan sheegahaye hadday bilaabatay habaarki markaasuu nabigu yidhi allaahumma acim man acamanii wasqi wa asqi man saqaanii allaahumma acim man acamana wasqi man saqaana wuxuu idhi ilaahayow caawa ciddii wax naqsiisayna dheefiso dheefi ruuxii na waraabiya caanana siiyana ilaahu caano siiya waan isnaba hayaa buui markaasuu nabigu inuu ducaynayo habaarayday ood baa laga jiiday buui waan miirsaday macawistii baa isku duubay bilaa waan la boday riihii saddexdaa mid ka mida ah, inaan gowracaan rabaa buui oo muxuu rabaa ducada nabi maxamed inuu qaatuu doonaya saxaabigu nabigu wuxuu hi allahuma acim man acamana wasqi man saqaana waxaan rabaa caawa nabi maxamed inaan riihiisa aan ka marti sooro rag rag dhalay bilaawey markaan la rida aaday ayaan dhiilki sii maray buu i daboollaa dhiilkii baan maray buu waaba dhiilkii caana buuxa waaba tif dhiilki waa buuxaa fiiri ri walba candhadeedii baaba dilaacaysa caana darto wuu aamusay nabigu ooma sheegin dhiilkiibuu soo qaaday nabiguu siiyey mid kaleu qaaday riye buu lisay asagaa isku qabtay hawshii marka uu nabigu ogaaday inuu caana ka dhargay yuu qosa la dhacay nabigu wuxuu moodahayaa in aan meelo kale laga keeno asagoo meelaha ku ogaa uu soo qaaday waa barakaad min allahi subxaanahu wa tacala mucjiza nebi maxamed alayh isalaatu wasalaam markaan qosol la dhacay intaan taagnaan waayo qosolka dartii dhulkaan ku dhacay waan raftay buuri markaasuu nebigu maxaa kugu dhacay haadihi ixdaa saw'aatika xumaantaadii qayb ka mida ah caawa soo baxday maxaad sida ula qoslaysaa wax ii sheeg nabi allow wax aan ku warrabo wixoo dhan buu oga sheekeeyey nebi maxamed wuu wuxuu yidhi war khayr allah ku siiye waa mucjizo iyo raxmad rabbigay ka timide ma ii sheegta aan wadaadaha toosiye wadaadihii labada aya jiifay aan toosiyo caanaha wax ka cabeen oo ummadda kalaamaan toosin lahay intaanan dhammaysanin maxaad igu sheegi weyday ila markay baashu ay tahay barako ma dhammaato laakiin lagama warqabo muqdaado asagu awla isdaba mariyey umbaa ka warqaba nabigu ma ogo in la nigeystay baashu rabtaa wuxuu labada saxaab intaan toosiye oy noolaadaan ummaddan jiftan a noolaatee maxaa naxariista ilah u qarsatay qisadaha waa qisada lagu sheegaye fii xadiidi tawiil laguu leeyahay marka maxalushaahidka salaanta unbuu imaamka ka soo qaatay hadda wallahu subxaana wa tacala aclam